ciidankii alloo kaco dagaalama cadowga ciqaabo waranka ku tumaatiya waad liibaanaysaan waana ballankii allah ciidankii alloo kaco dagaalama cadowga ciqaabo waranka kutumaatiya waad liibaanaysaan allah cilciilo cagta ka hoos marshaa dhiiggiin huuro allah ka ajar xisaabsada waad liibaanaysaan wana ballankii alle cilciilo cagta ka hoos marshaa dhiiggiin huuro allaaka jar xisaabsada waad liibaanaysaan wana bankii alle awegeesiyadii ansaar aw ciidankii xooga lahaa awe jeshkii jihaadaayay waad liibaanaysaan wana ballankii alle awegeesiyadii ansaar awe jeshkii jihaadaayay ciidankii alloo kaco dagaalama cadowga ciqaabo waranka ku tumaatiya waad liibaanaysaan wana ballankii allah ciidankii alloo kaco dagaalama waranka ku tumaatiya waad liibaanaysaan waana balkii allah